manhaj soconhaya ma aha sheekh rabiic iyo kooxdiisa waxay taqiiriyeen mubtadicadoo ba in la gooyo kutubtooda la gubo laga fogaado ninkan xadaada isaga wuxuu yihi misal hadday tahay aan ka bilowno kutub ibni xasim waa in la gubo kutub alimaam nawi o dhan iisoo uruuriya kutub alxaafidna xajar kullu man waqaca fii bidca meel ku taqiiriyey waa in ummadda laga hor istaago ummadda la badbaadiyo dabna la qabatiyo markaasay aaifa macahu waxay gubeen fatxubaari sharxu saxiix muslim soo ururi maxal ibnu xasim waa go-een sheekh rabiic marka asagii maxamuud alxadada oo socdaan waana saaxiibo waana ninka lisaankiisa ku hadla nin doodana u ah ninkan misriga msiibnin musiibo u ahaa hawshaa markay soo baxday oo la arkay inay nimanka kitaabtii culummadii u dhigteenba oo xataa raggii waa hor dhammaada aan la daynayni kuwa nool iska badaaye oy baashu ballaaratay ruduud baa ka timid min kibaar alculamaa min asheekh albani min sheekh muqbil min nihaayat alkibaar caalamka dhan baa kacay sheekh rabiic siyaasowey markuu arkay inuu maxamuud xada dhex fadhiyo yuu u gembeeyey falamaa tara'at ilfi'ataani nakasa calaa caqiiba wa qaala inii bari xaqiiqa taariikhiyo suganoo la yaqaano way ma aha waxaan hadda anugu aan tashafi u sheegahayo ayib macluumaad maadeensiinaya an wadda xuma radinhaya la socda hawsha ayada markuu ogaadee ninkii in ummaddii ku kacday sheekhu waa tanakara lahu maca annahu kaana cala alkhat wainqalaba lama ra'aa sihaama naqdi inhaalat cala alxadaadi kadibna ninkii keligii bay ku urursatay xadaadiyo baa laga degey waa laga degay majaamiyo xadaadiya lagu urursaday waa la iskugu degey yaman baa laga soo radiyey oo shaam baa laga soo radiyey oo maqrib bay ka soo dhacday meelo badan baxbadu ka timid xijaaz bay ka kacday xadaadiya qabtaa ka dhacday geed balaaye ayuu ahaa ninkan maxamuud xadaad oo musiibe ah wuxuu sameeyey markuu arkay sheekhiisii inuu oga baxay khadki iyo wasaa'iqii siriga ahayd ee asagii rabic dhex mari jirtay iyo cajilla isugu wada sheekhu duubi jiray iyo fataawo khaasa ahayd iyo alaab iyo balaayo qarsoonaydon la ogeyn buu banaanka soo dhigay wuxuu soo saaray inuu rabic iyo diinlaawe nin dabiinana uu yahay cajalo badan buu duubay rasaa'il badan buu qoray ninka sheekh rabiic celiyey waa ninkii saaxiibkii ahaa ee xadaada loodhan jiray wuxuu yidhi sheekhu marna markuu la joogo muxuu ahay culummada waaweynna wejbu kula dhaqmaa markuu dhalinyada la jooga wej ku dhaqmaa markuu dowladda <clears throat> la joogana qaab buu u hadlaa markuu shacabka la jooga qaab buu u hadlaa wax diina uu leeyahay ma jiraan buuri inuu caqiidada jaahilka yabu tanaaqudaad badan buu keenay inuusan fiqiga aqoonin buu keenay asna intuu dabagalay ayuu findhiceliyey sheekhiisi ibr waa isku jabeen dadku jabkoodii bay ka faa'idaysteen akhwaanu muslimiin naftu qabatay iyo niman tabliiqu horaanba la jilciyey iyo itixaad lafturkoodu jabay iyo waxaa laga faa'idaystay ayagu hardankoodi waxaa soo baxay waxyaabaha dee mogtahay ninka saxiibkin baa xogtiisa oga mogtahay waxaasoo dhan baa marka duurka galay ayib aalmihim ninka waagii dambe waa la keri way xaddaan nin musiibo aha dowladda baa lagu diray ilaa an udura mughaadarata almadiina ilaa madiina laga saaray uu meelu ku dambey ma naqaan masar baa u dambaysan umaynaya mase shaam buu cararay la saar la fiiji fatradana ay dagaalamhayaan marka rabiiciyo kooxiisi iyo xadadiyo ay soosoo baxday culummaday isqaadiyeen ee aad u galeen haddana qayb ka mid a ah. fatradan waa fatrada marka intuu kulaaday sheekh rabiici uu noqday dhurwaha bir ku dhacay oo nin kastaba u qaniinay sheekh albaani buu qaniinay ibnu baas buu cantuugay ibnu cuthaymiin buu kala tuuray bal sheekh cabdiwahaab buu hi xamaasi shaab ahaaboo aan waxba aqoono jaahila ummadda aafeeyey nin uu daayey ma jirin axmed maxambal buu fantay meelo badan baa yuu ka dhacay markay darabaalka kuu bataan waad wareeri moogta taladaa kaa dhumi markay ag kaaga dhacdo oy ag kaaga dhacdo oo inta kaaga dhacdo oo kor lagaaga keeno intaad kaleesho iyo ruux hadaantood qaninaysa ama san ka qanin ama furuurta ka qanin ama timaha afka la hel meesha dantaad la helaysa ayib tayuusan waad garanaysaan baan umaanhaya raggiina feersada muxuu ahaay mubaaraadka iyo musaaracaadka markay ninkii feertameen feer ka batay ninkii ba dheg ka qaninay leanna sababka dhegta buu goostay ruf maxaa sawaabkii baa kaa dhumhay nimankii ishayeenba sheeku intii uleeyey muxuu la fuulay nimanka waaweynaa nimanka ila qabta ule maad ila qabata nimankan soo babxasade laiskugu keetay maad jilcisaan ayib raggu marka uu xilligaa ay galeen jaamiya ay naqdiyeen kulligood ama bar ka mida ah, ama sheekh rabiicba waxaa ka mid ahaa ibnu baaz asheekh alalbani sheekh cabdalla ibnu jibriin sheekh bakr ibnu cabdalla abu zayd raximahum llah raximahum ullah asheekh cabdalla qunaymaan asheekh cabdilmuxsin cabaad sheekh cabdiraxmaan ibn nasr albaraak الشhekh cبدالله السعد شhekh سعد الحمayd شhekh cبدالرحمن بن صالح المحمود شhekh إبراهيم الدويش cali cabdilkhaaliq alqarni bishr albishr maxamed alcariifi ninka hadda dowladda la hodatay ee sheekheeda u fadwoonhaya wa sulaymaan nasr alcalwaan muxadis alxijaaz aclamu nnaasi fi lxadiidi yowmina hada isaga wey waa nin dhalinyaro ah quraabata khamsiin meelaha jira weeye yaxfad alkutub asita can dahri qalb biasaaniida wa mutuuniha waa ragga aminka sujuuna ahli sacuud ku xidhan bituhma anahu min alqaacida buu u yahay axaadiisa haddaad weyso bicilaliha wa asaaniidiha wa xukmiha saxiibu kusinaya asagoo fi zanaaziin xidhan raggaas ka mid ah ragga galeed waxaa ka mid ah sheekh cabdiraxmaan almaqraawi ragga la tuuray xilligaas ashaykh abulxasan alma'ribi yaman meel kastay ka dhacday ragga waa la dagaalamay acmaasha ay u qumeen fatradan ayada ay qabteen acmaashooda u badan ay qaban jireen markii wadaadaha laga soo reebo riboodi iyo taqaariir bay gudbin jireen taqaariir bay qori jireen waxay ka qori jireen wadaadaha iyo ducaadda waxay ka qori jireen culummada waxayna u gudbin jireen dowladda iyo hay-adaha sirdoonka ah fakatabuu taqaariir can almakaatib adacawiyati atacaawuniyati aliqliimiyati minha aliqliimiyati minha walcaalamiya makaatibta dacawiga ee ka furan wadanka gudihiisa ama dibadiisa ama yurub ka furan ama afrika ka furan dowlad sacuudiya dacmin jirtay dadka ka shaqaynaya o dhan bay wax ka qoreen riboodyo ay leeyihiin waa ahlulbidac waa khawano waa kuwan waa tuug nin kastoo marka aan fikr ku qanacsanayn waxay go-aan ku gaareen in laga saaro xilka uu dawladda u hayo ama hay-adda uu maamulhayo waxay wax ka qoreen maraakisu taxfiid qur-aan malcabadaha iyo dugsiyaha qur-aanka lagu xifdiyo waxay dhahdeen hadduu macallin jooga aanna taageersanayn ummaddu aafaynhaya arridiisuu ka dhighayaa alqaacida ka dhighayaa argixiso iyo qolyahan saruuriyada ka dhigaya xilliga alqacdi saasa masi jirin saruuriyo magaca caankumahay marka xijaaz waa ka horeeye waaba ka horeye magacaas laakiin xilligaas ma soo caanbixin idan wixii bay akhriyeen waxay wax ka qoreen muasasaadkii khayriga ahaa ee xataa qaxootiyada soomaaliya iyo kenya igu masruufi jiray waxay wax ka qoreen alwaqf alislaami muasasatu waqf alislaami taqaarir bay ka gudbiyeen muasasatu alxaramayn saabirka loo xidhay ayaa ka dambeeyey taqaari ay qoreen baa lagu xidhay waxay wax ka qoreen annadwa alcaalamiya lishabaab alislaami wami miyaa la yidhahda wamika waxooga baaqi ka ah waxay wax ka qoreen almuntada alislaami fi britaniya jamciyat ixyaa turaat alislaami waxay wax ka qoreen oo ribada ka aljamaacaat alislaamiya aljihaadiya fii shataa biqaaci alcaalam alislaami intaas ribad gudbiyeen waxaa daba yaalay in kulli la xiray jamacaadkii muasasaadkii hay-adihii samafalka wax kasta la joojiyey faacqaba dalika qiyaama alxukuumaat ilaa xadri tilka alacmaal wa tajmiid nashaad alkhayri waaala alamru ilaa saalix algardi wataabuur alkhamis hawsha halkaas ku dambeysay idinku waxaad moodaysaan maraykan inuu hay-adaha la dagaalamay hay-adihii iyo jamciyaadkii iyo khayr doonka o dhan nimanka baaba-ashay ee ka xog warramay ee gudbiyey muxuu ahaayey sir bixiyey nimankanay ahaayeen kadibna reer sacuud baa iskaalmaystay iyo maraykan cirabta lagu dhuftay sifaadka lagu yaqaan aljaamiya aw adciyaa salafiya sifaad bay leeyihiin fi اusul malaamix fi اlusul bay leeyihiin waa malaamix fi masaa'il اijtihaad malaamixdooda iyo waxyaabaha lagu gartay astaamahooda ah fii masail usul waxaa ka mid a maanta markaad marayso kow inay yidhaahdaan alqowl biana acmaal اjawaarixi laysat min aliimaan wa ana taarika alacmaali bilkuliyati naajin muslim wain kaana naaqis aliimaan way aaminsan yihiin ruuxa muslimka ah bacdamaa nataqa bishahaadatayn hadduu acmaalu jawaarix oo dhan ba ka tago maca atamakuni waalqudrati calayha uusan weligii uusan soomin oo weligii uusan tukan oo uusan zakaynin oo uusan xajinin oo waajib ilaahay uusan la imanin shay muxaram ah oo duuna alkufrina uusan ka teginba muxaramaad oo dhanna uu ku dhaco waxaan gaalnimo gaadhsiisanayn acmaashow dhanba oo khayrana ka tago waxaan shaatigan ka ahay inuu yahay muslim faasiq ah aakharana naaji ah ayay qabaan wa hada waa madhab ka liita weye xataa madhabkii murji'at lfuqaa ka liita wey waxay kaloo qabaan alqowl biana istibdaal alqawaaniin alwadciya bishariica alislaamiya من فسق الأعمال وليس من الكفر المخرج من الملة مهما استقل الحاكم منه أو استكثر ما لم يصرح بلسانه أنه يستحل ذلك اعتقادا وحاكمده haddii sharcigoo dhan ba la bedelo oo qawaaniin iyo dasaatiir aanu ku bedelanno ninkii sidaa yeele gaaloobi mahayo ilaa carabkiisa ka cadeeyo maa wax kale ficilkiisa kuma fillo inaynu ka tuhna kuma fillo dalaala xaaliya kuma fillo waxaan rabnaa inuu carabkiisa ka cadeeyo inuu yahay waxaan aaminsanahay sharciga ilaahay maanta inuusan munaasab ahayn oon maslaxo ahayno qawaaniinta iyo dasaatirtaa ka khayr badan ama way bannaan in lagu dhaqmo iyo wixii la mid ah, xataa yusarixa bilisaani shareeco oo dhamme min alifiha ilaa yaai haddaynu ka tagno qawaanina ku bedello waa uun macsiyo weeye gaalnimo diinta lagaga bixi ma aha waa min usuulihim ay hadda aqlabkoodu qabaan ama caankaba ku ah waxaa ka mid a usuushooda iyo manhajtooda ay hadda ay ta'siiliyaan alqowl bisuquuطi اljihaad wa annahu laa jihaada alyowm wa ana afdal اljihaadi اlyowm waa maxay waa tarku اljihaad licadami اlqudrati wa fuqdaani الraayati اlmuwaxida wa licadami sulطaani اlmujaahid waa min usuulihim asalka afraad alqowl biana muwaalaata alkaafiriin wa mudaaharatahum cala almuslimiina laysa bikufrin xataa yansurahum min ajli xubbi lidiinihim gaalada caawimaad kasta iyo kaalmo kastaod u geysato iyo si kasta oola gaashaan qaado iyo si kastao muslimiinta oola baabiso oola gumaado weligaa gaaloobi mayso muslim baa tahay fiicanoo qiimo badan dayib fisqiga ha kugu yimaado hadduu doone ilaa aada caddayso inaad gaaladan u taageeraysid diinta inaad jeceshahay ood yahuudiyada jeceshahay oo nasraaniyada jeceshahay ood buudiyada jeceshahay laakiin kaalmo kasta iyo taakulo kastood geysatahay iyo qaab kastood gaalamsnimo ugu baabayso ama u raacdaba gaaloobi maysid waxaa ka mid ah alqowl bicadami jawaazi alkhuruuji cala alxaakimi almurtad lianlaa yacuma alfasaadu wayastafxil alwahyu ninka xaakimka xataa hadduu ridoobo in lagu baxa ma banaano waqad khaalafa fii dalika ijmaacan صaxiixa min asalaf الsaalix waxaa ka mida usuushooda ictibaaru anظima alxaakimi cala albuldan اlislaamiya anظima islaamiya wain kanat hunaka mukhaalafaat lakin la tasil ilى xad اlkufri الnaaqid وmin huna man intaqadaha calana aw cala almanaabiri yuctabaru khaarijiya bidciya usuushooda inahaasaa ka mid a waxay aaminsan yihiin in dowladaha maanta andimada adduunka maanta ka jirta ee islaamka sheegtay kulli kulligay ay andima islaamiya oo in la daaca iyo iskale muxuu ahaya samci wuxuu xaakim islaam ahaabaa leh kufrina aysan ku dhicin wax riddana aysan ku dhicin mukhaalafaadba ha jirto laakiin nin ku dhacay naaqid ma jiro bay taagan yihiin haddaba hadday sidaa tahay ninkii dowladaha iyo xukuumaadka naqdiya ama muxuu muxuuha munkarkooda inkira si bareer ah ama masaajida manaabirta ama cajal ku duba oo ummadda ku nashriyahay inuu khaariji yahay bidci yahay waxaad garanaysaa nimanku inay yani nooc kale u shaqaynhayaan maslatu alkhuruuj cala alxaakim aljaa'ir yani niman khawaarijta ka sokeeyaa qaba waxaa ninka ra'yigaa ah qaba khaariji loogu tiirin ee khaariji loo dhihin ma taqaana waa arrin siyaasadeed lafdiga khaarijila laga cararo ogyahay ummaddu ay ka didaysaa ko midda labaad asagaa mid raacinta leh oo ninku mar baa tu khaariji waa maxay duubaa liman qatalahum ow qatilo hore ugu boodo ninkaa dhigiisu waa xalaal birtaa la marinhaya laakiin alkhuruuj cala ima aljawar adalama alfasaqa muctazila qabto min madaahibihim maqli maysid nin hebel waa muctazili waa kharij ala soo boodi ayb sida ayagoo nimankan muxuu ahaay khawaarij oo dhan ba ay khawaarijinta la infiraada waxaa qaba azaydiya shiicadaa qabta alkhuruuj cala xukaam aljawara alfajr adalama alfasaqa khuruujkooda waxaa qaba muxuu ahaayey almuctazila waxaa qaba azaydiya waxaa qaba ashiica waxaa qaba طaa'ifa min asalaf الصaalix waa riwaaya fi madhabi axmed waa riwaaya waa qowl fi madhabi اlmalikiya waa waa qowl xoog badan fi madhabi اlaxnafiya waa ra'yi muctabara fi madhabi الshaaficiya yani madhab noocaasa wey lama rabo in la yihahdo laakiin zaydiya waa zaydiyin la odhan maayo waa muctazila la odhan lan muctazila in la dila mogta lama ogole inay fasaadkooda bata mooyeen midi raacin ma laha ayib zaydiye midi raacin ma laha shiica midiraacin ma laha inay raafidaba noqdaan mooye marka walaalka si loo dilo meligiina u galo dibdaba aan loo arag waa in la kaar loo geeya khaarijnimo ah yani khayaanada ummadda ay ka galeen bay ka mid tahay ayib ninku usuushaas oo dhan ka wada socdaan oo waxay isku khilaafsan yihin oo quman uusan jirin idaa muxuu hadduu naqdiyo ama inkiro munkaraat alxukaam walanظima yuctabaru khaarijiyan aw muhayijan dowladda ha qabato rubaca alkhaali ha ka tuurto waxaa ka mid a ah waxyaabada ayaan ku xildhaaranayn qodobka toddobaad oo min usuulihim alru'ya biana salaamata alummati waاntishaalaha min alazamaati الraahina fii طaacati xukaamiha liأna waliya اlamri acrafa biاlmaslaxa waxay qabaan ummadda islaamka badbaadiyadu maanta waxay ku jirtaa inay ka amar qaataan hee ummaddu ka amar qaadato xukaamteeda iyo dowladaheeda oon shariifka dhahna samicnaa waaacna oon inayey dhahna samicnaa waaacna oon boqor cabdalla dhahna samicnaa waaacna oo abi maazin cabaas shaydaankii falastiin la gooyey samicnaa waaacnaa oo kan nusayriga isheg asad samicnaa waaacnaa oo fisiiqa shaydaanka muxuu ahaa isheg ee maqrib haysta ka tunis haysta libiya kulligood samicnaa waaacna cala ariiq kii sancada la goyn hayay cala ariiq samicnaa waaacna maxamed alkhadaafi kulli waxoo dhan salaamatu umma iyo najaadkeedu iyo badbaadada ummadda maanta wuxuu ku jiraa nimankan maraykan iyo gaala u shaqeeya dowladaha ah inaan salliga daba dhiganno meeshay nagu shubaanna aan yaa badbada ku jirtaa jahanaba hadda nagu shubaan hiya الnajaatu wasalaama maxaa jira lأna waliy اlamr acrafu biاlmaslaxa masaalixa ummati اlmuslimiin masaalix اluma اlislaamiya waxaa aad u yaqaana boqor fahad ashariib ayb iyo ninka reebaadiyaha doqonka mxuu ahay dabaalka boqor cabdalla nimankaasa u yaqaana gabadha u yara muslimadee xoogo un nimanka ummadda islaamka inaysan wax khayr ugu maqnayn waa gaaladii baa qaraysa oo calmaaniintii baa qiri oo dabaalladii baa qiri oo fasaqadii baa qiri iska daa nin saaxiix caalim oo diinta garanay iskaba jooji aduga kuwaas halkaas masalaha daba dhigo qallid caaliman talqa allaha saaliman maqli jirta qodobka u dambeeye sideedaad tawsiic daa'irat alcudr waxaa ka mid a tawsiic daa'irat alcudr biاljahli wالta'wiili waاtibaaci اlhawa cindama yatacalaqu اlamru biawliyaai اlumuur min madaahibi wa usuulihim ka mid ah in waxaa lagu curdaalaya waa jaahil waa muta'awil hawadiisibuu raacay xaakim kasta iyo amiir kasta iyo boqor kastoo khaldama kufriyaadku dooniba ha ku dhece waxaan leeyahay nacduruhu liannahu muta'awil liannahu jaahil markay waa masalada ku saabsanta dowladaha weeye iyo xukuumaadka hadday xurub ku saabsanaato waa la baqdhabhayaa loo cuurdaari maayo galka laga bixin iyo lafa laftiisa ludiisa saarahaya intaa waa usuushooda waa wixii aan ka xusuustay waa meesha aan kusoo qoray wa min simaati adciyaai salafiya laakiin fi lmasaa'il alijtihaadiya masaailka ijtihaadiya marka la marahayo balaayaday galaan baa kasii daran masaa'il ijtihaadiya waa masaa'ilka fiqiga ah ee nas sariixa ah. uusan tusaynin taxriiman aw taxliilan ama ijmac uusan ku guntamin culummadana ay isku khilaafi karaan ijtihaad saa'iq ah masaa'ilka iyagu marka khilaafiga ah waa masaa'ilka daliil saxa ah leh oo nas leh bacdu naas haba khilaafeen masaa'ilka khilaafi cumar isku maandhaafeen adilana ay ku timid baa masaa'il khilaafiya loo yaqaanaa masaa'ilka ijmacna aan ku guntamin nas sariixana aan lahayn oo saxiixa ayaa masaa'il ijtihaadiya loo yaqaana waa masail ijtihaad ka furan yahay oo sica ka furan tahay ayib ayagu maxay qabaan nimankan caan ku yihiin anahum fi lmasaa'il اlijtihaadiyati yufasiquun almukhaalifiina lahum waqad yubadicuunahum warubama kafaruuhum khilaafan liahli sunna الذين يخطئون مع الرد بالرحمة والعدل مثل مسائل البيعة وعمليات الاستشهاد وإنشاء الجماعات والتسمي بأسماء الأحزاب السنية هذا المرع كلا والله بحث مبتدع لا تهي إن لقاه جروده اللي وقوية فاسقات هاي مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد اللحاف صفحة كنتني اللحاف حقوش أسماء يا مرعها الله بحيه طريقooyinka iyo jamaacaadka iyo madaahibta iyo inay tahay masaa'il yasuuqu fiiha alijtihaad dhiban haysto weeye oo hadda iska jira baycadoo kale masale inay iska tahay ijtihaadi ah waxaa ku garan sheekh muqbil fii kitaabi khaarat اlashriطa wuxuu ihi baycada jamaacaadka mar baan u fasaxay buui jamaacat cabdiraxmaan bilkhaaliq fi kuweyt laakiin markay si xun u isticmaaleen baan ka xarimay buuri masalan nas leh miyaa sheekhu marna la baneeyaa marna hee la xarimaa masaladu inay tahay masala takdac lilijtihaad oo ninka caalimka wix mafsada oga muuqda ama maslaxa oga muuqda u khuduucaysaad ku garan kartaa waan fasaxay buu waan fatwooday inay tacaahudku iyo baycadu ay bannaan tahay camalka jamaaciga lagu lagu cala kitaab wa sunna iyo liskaalmaysto laakiin markuu suu-il istiqlaal ku sameeyey cabdiraxmaan bilkhaaliq xaramtaha buu sheekhu hisham muqbil fii kitaabi khaarat alashdaa laga akhriyo asheekh muxuu ahaayey saalax alfawsan fii kitaabi mafhuum lbayca safxada labaatan iyo sagaalaad waxaa la weydiiyey dadka muslimiinta ee jaaliyaadka yurub iyo galbeed iyo bilaada afriqiya jooga meel aan dowlad islaama ka jirin hadday iyagu intay isku tagaan nadaam samaystaan iyo imaam samaystaan amiir arrimadu ah, u dhammeeyo iyagu ku xidhmaan wax weydiiyaan maadaama bay-a faasidoo gaala dhex joogaan ma banaan tahay sheekhu haabuda amiir way samaysan karaan bayca ma la geli karaan haa laakiin bayca muxadada ah oon sacuudi sacuudiga soo gaarhayn bayca muxadada ku eg gobolka isaga uu joogo wuxuu ka baqahayaa in yoonaba ka ah, muxuu ahay amiir muminin cala caalam islami kulli inuu kas balaadho ka baqaya bayca muxadada way banaan tahay waxaana uu daylaya axaadiii imaaratu safar buu sheekhu leeyahay masaa'il noocaasa oo fara badan sheekh islam asna wuxuu kaga hadla majmuc alfataawa majalka soddon iyo shan taqriban buu kaga hadla masailku sheekh ibnu baaz markay itixaadku weydiiyaan waa u fasaxay uri baycada wada oo laakiin tacaahud iyo cahdi ku magacaaba maxaa le baycada waxaa iskale amiirka naga weyn baa iskale ee boqor fahad idinku kiinna muxuu ahaayey shee maxamuud mi shee maxamud ciise waaga amiir aha mise shee cabdullahi shee cali warsamo aha ma aqaane tacaadka la weydiinhayaay kiina yarkaas un soomaaliya ku khuseeyaaye idinku xina tacaahud ah waa isku mid hadde caahadtuka cala alcamali bikitaab illahi wa sunati watanaasuri cala alxaqi watawxiidi wakada wakada waa lagu jafaalin waa un beeco aba ama tacaahud dheh ama tacaaqud dheh ama miifaaq dheh ama bayca dheh maogtahay sheekhu waa u fasaxay yani masalada noocaasa waa lagugu tafsiiqin oo waa lagugu tabdiicin ayb masaail camaliyaat alistinshaadiya masale ijtihaadiya way culamadu isku khilaafeen asalafiyuuna alkhulas ayaa gudaha isku khilaafay sheekh albani yaa bishuruudin ku fasaxay fii kitaabihi saxiixi mawaarid zamaan mujalladka labaad kitaabu ljihaad bishuruudiha sheekh ibn cuthaymiin baa xarimaya fii ridaad saalixiin ku xarimaya sheekh maxamed ibraahim ka horreeyey baa fasaxay asaga oo feermeeyey qowlan waaxidan ku feermeeyey waa mas'ala salafiyada gudaha isku khilaafsan yihin masail ijtihaad wey laakiin waa la isku tafsiiqinhaya waad maqlaysay wadaadka sakaraadka ee xamar ka soo meelahan jooga wuxuu u cumar iimaan iyo haddaan ilaawin iyo sheekh ismaaciil sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun kulligood waa khaarijuuna can الsalafiya bal wa min alfirqati الnaajiya oo waa haalikuun waana fi maxaa jira liannahum waxay fasaxeen alcamaliyat اlijtihaadiya meelahan aan ku arkay waa fadhiya wuu jooga baa lagu yidhi baba meelgee waa halkaasaa la marahayaa fi lmasaa'il ijtihaadiya jamacaadka amaamadooda iyo samayntooda atasami bilasmaa taa waa masalo minha waxaa ka mid a mawaaqiftooda min almasail ijtihaadiya anahum yastacduuna fiiha sulطaana calى ikhwanihim اlmukhaalifiina min ahli اlcilmi wاdacwa kama huwa manhaju ahli اlahwaaءi wاlbidaci kama afta bidalika alxalabiyi wاlwasaabiyi wagayruhuma waxaa ka mid a dhaqankooda fi masaa'il misal aad isku qabanaysaan waad ka niqaashaysaan dowladda lagu yeeli waa lagu jaajoosiba sia idun baa kula kici meelaad ciriy dhul meelaad gashaa la waayahaya maxaa wadaadka kuu geeyay adugu sida xalabi cali xasan xalabi hadda waa la tabdiiciyey shariicu turay shaabulxasan almaribi waxa iga shekey raxmat xafid ullah tacala wuxuu iga sheekeeyey shariic baa u yeedhay wuxuu uri ya abalxasan qul lii kalima waaxida fi lmaqraawi cabdiraxmaan maqraawi ninkii maqribiga ahaa ee caalimkabaan ishaynaaye inaan ka saar xeradan rabaa oon keligii meesha ku soo hadhe ila qaba buuhi hadda ka hor markii ad akhwaanka ishayseen yaman waa inay kuu nusreeyey abulxasanow ku garab istaagay maanta reer maqrib baan ishaynaaye qul lii kelima fi lmaqraawi sheekh waxaan idhi buu ihi xujaj bayina nin walaalkeen oo caalima weeye cala asalafi howlahoodii weyn la soco maaha tii saxda ahayd maxaan ku galaa ninka asaga iska daayo anoo hiqo oo sheekh abaa ah kuu sheegaye ninka ila gal kula geli maaya idhi buuhi haddaadan ila gelin walla waa ku galahayaa buui haddaadan ila gelin walla waa ku galahayaa waagi hore inuu sheekhu ka badbay maru qaata abulxasan anuu ku kalsoon weliba ninku waa khaldami karaa laakiin haddana waa dhoweyto waxaan akhriyay maqaal dheer oo cali xasan xalabi iyo saliim hilaal uu sheekhu ku galay sheekh rabiic oo ila qabtay maqraawi da ila qaban weydaan asqit almaqraawi وإlaa askatkumaa ballanka ilaahay waa arrin macruufa weeye wax shahwo saa iska ah almuhim haddaad iskhilaaftoona masaa'il isku qabataan ijtihaadi ah hadday ku jicin waayaan dowladdaa ku taqaana dhaqan lagu yaqaano wey cali xalibi muxuu waagi dambe wuxuu yihi nimankan aqalqaacidiya nimankan jihaadiyiinta meesha lagu arko dowladda ma loo geyn karaa baa le oo mukhaabaraadka ma loo soo sheegi karaa waa waajib waana banaanta loo soo sheegay buuri fatwadii markay ay socotay shan sano kadib siddeed sano kadib yaa fadhi kale lagu weydiiyey oo la yihi sheekhu hadda ka hor waxaad fadwootay oo lagaa sheegay in dowladaha iyo xukuumaadka muslimiinta lagu jaajuuso oo ay dilhayaan oo ay ku xadgudbahayaan ayaa la sheegay inaad fadwootay alimaam axmed maxambal waxaa ka sugan imaam ahli sunna waljamac waxaa ka sugan inuu yihi qudaadda iyo salaadinta iyo xukuumaadka dowladahan loo geynin ninkii dembi iyo xad galay maxaa yeele way ku xadgudbahayaani xuduud waaweyn nimanka ku dhacay ama muxuu ahay jaraa waaweyn galay salaadiinta xilligiisi joogtay wayaan loo gelin maxaa yeelay xadkana oofin mahayaan waana ku xadgudbahayaan adigu nin muslim oo walaalka oo salafi ah oy dowladu qaab iskugu dhaceen maxaa u tiri hala jaajuuso dowladda haloo geeyo iftiraa weeye bur hawshaas weligay ma dhihin hawlahana waxaa yaqaan nimanka xisbiyiinta iyo saruuriyiinta iyo tabliiqiyiinta iyo akhwaaniyiinta iyo argixisada hawlaha yaqaana yaftaruuna cala naasi wacala ducaad waxaad mansuugi kartaa baa leh ha cajirkaa soo baxa jeebka ash waa loo daaray sheekoo fatwoon haya isla saacadii isbedela haa waxaan oga jeeday nimankan sharkow ummadda ha laga qabto waa maba la istaagin hadda oga waado ayib alwasaabi asheekh maxamed cabdilwahaab alwasaabi alyamani alcabdali ninkuu yidhi wey low ansafat اlxukuuma maa aftaa fi اlyamani ilaa hu shamuqbil hadday reer yaman iyo dowladda ay insaafayso fatwada iyo qaadilqudaadka ardayyagaa laga dhigi lahaa maxaa cabdiwahab alwasaaba laga dhigi lahaa buuri shaxaa ismaaciil cumara waa laga qaadi lahaa nimanka ziindinta waa laga qaadi lahaa ardayga wax ka fiican ma jiro ninkaasa waxay isqabteen abulxasan almaribi saaxiibbay ahaayeen waa ardaydii muqbil bay wada ahaayeen waagii da markuu sheeku dhintay baa laisku dhacay ninkan abuxasan almaribi waa geed misro balaayo aftahna wey nimankana waa aqoon dhama xagga fanniga xadiidka waana ka degan yaha nooca ma niman ardo boqol ahlu mansuul iyadoo maktabad weyn ilaa un hadda alhidaaya kaga dhan alhidaaya dhan tahay ilaa halkan oo ilaa labayo toban rafan ugu haysa waxaasay isla baadahaya niman dhib badan waa meesha fadhiya intay wadaadihii qabteen reer yamaneed bay jilciyeen markuu nimanka kari waayey wuxuu ihi falwaajib cala adawla yamaniya ta'diiba hada rajul dowladda yamaneed inayna soo dhex gashaa waajiba oo ninkan misriga umadda ka qabato kii asagu muxuu ahaaye waa la xajuuri wuxuu ihi alaslu fi lmisriina alfisqu wاlfujuur nasaari waxaa u asala fisqi iyo fujuur iyo diin xumo misri o dhan adu meelga waayahay almuhim way ku badanta hawshaas wa minha anahum yuwaaluuna fiiha wayucaaduun wakada yuxibuuna wayubgiduun masaa'il ijtihaad ninka xubi iyo bukdi ku xidha mucaadaad iyo muwaalaad ku xidha hijraan ama hajri ku xidhaayo waxaa itifaaqa inuu mubtadic yahay ayaga dhibkooda waxaa weye masaa'ilka noocoos ahaa بيبدعون يوالون يبغضون ويحبون هذا هو لأنهم يجعلون منها نفقا للتشهير والتنفير والتحذير wada ay u soo maraan iyo goday u soo maraan ruuxa in la ceebiyo o la dhaleecaya ka dhigahaya maanta haddadka jadiidiyin hal asal oo min usuuli ahli sunna waljamaaca oy itixaad ku haysataan keena ma keeni karaan iska daa itixaada xataa saruuriya keena ma keeni karaan walan yastaطiicuu markay u bataan baa lagu dhihi wadaad baa maalin intaa yidhoo khaldamay haadaa fardi khadau ninka shaksiga gale wey kuwiinaa daamaad galay aلtankiil fii tanaaqudaat asheekh rabiic akri alabaطil oo uu leeyahay kitaab la addifaac can ahli itibaac oo laba mujalado abulxasan qoray oo raddi ah cala sheekh rabiic daamaadka uu galay wadaadka cid gashay ma la leed markaa arkdo waa kitabka qoran muwasaq bishariid bilwaj bisafxa weeyaan idan fardi uu khata u galay naga daaye ururkan ee jamaacadan khata asli ah oo ay galeen ay ku khilaafeen ahlu sunna waljamaca keena abadan waxaa lagu yaqaana nimankaani fi masaa'il اlijtihaad anahum xarbun calى ikhwaanihim min ahli cilm wاducaa wa cudrun liahli اlfisqi wاlfujuur wa silmun maca ahli اlahwaaءi wاlbidac wa samtun maca alyahuudi wالnasaara dhaqan lagu yaqaana wey waxay col la yihiin walaalahooda culummada ah ducaadda ah nin waliba oo caalim oo diin sheego o qiyama badan bay colla yihiin waa kii soo sheegay sheekh cabdulla jibriin xasad baa nimankan meesha bee yidhi xasad un baa hayabo nin kastoo muqday diidan yihiin waxay u cuurdaaraan buu i shee usuusheeda ka mid ah inay fasaqada iyo fajrada cuurdaaraan culamada ducaadana ku adkaadaan silmun maca ahlilahwaa'i walbidac ahlulahwaa walbidac bay nabadgelyo u hayaan oy raalli ka yihiin oy naxariis u hayaan oy nabadgelin hayaan waxaan xusuustaa fii nairobi jaamiyada ninka weyne hadda jooga inkastoo lagu maqan yahay yaa haddoo ka hor ciid ciid ulfitr aw ciid اladxaa ay wuxuu la tukaday asuufiya alqabuuriya fi tal street buu la tukaday meesha wahaabiyadii iyo nimanka kale ay u tukadeen musallal ciid ay aadeen ardaykiisa ah baa aniga aan weydiiyey markaasaan ku uri wadaadkii maanta cabdikariim samriyaan u sheegay oo waagaa ka ag dhowaa haweenimii wuxuu oga dhowaa isaga la weydiin doonaaye waxaan idhi wadaadka difaaci jirta halkaasu maanta maraya bal ka warran wuu igu inkaray wuu tegey ardaygiibu u tegey ardaygii maan sheegaa ayib cabdikariim weydiiya saa idin sheegi doone ardaygii ayuu u tegey hawshiibuu soo weydiiyey wuu u xaqiijiyey waagii baa ugu dambeysay jadiidiyo jaamic cabdikariim oo iskaga tegey gancaysigiisi iyo xawaalhiisiibu aaday iskaga tegey almuhim dhaqankaasaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa samtun maca alyahuud waanasaara yahuudda iyo dhibkeeda iyo fasaadka laga hadli maayo baaba'a muslimiinta laga hadli maayo ahlulbidac kale la taaban maayo yaa waxul u saaray duqa maxaa leh habarta waxul u saaray ma maqashay duqa duqa waxul u saaray weeye nimankaan baysa ducaadda iyo salafiyiinta ahwa khayrka nimankan isku manhajka ay yihiin haaliban nimankaan bay saaran yihiin mid ayaa ka mid a wuxuu ka hadlayaa wiilkiisu ka hadlay lian atruka waladii yumaashi luutiyata ahwanu cindii min an yumaashiya saruuriyata bu wiilkayga hebel ah inuu qolyaha khaniisiinta raaco oo asagu ama wax fuula ama la fuulo ayaan ka jeclahay buuri inuu saruuriye raaco asaruuriya niman salafiyiina waa sheekh safar iyo sheekh salmaan iyo sheekh maxamed saruur zayn alcaabidiin ragga noocaasa wey waa niman calkhati salafi aan ku wada jiro sheekh albaani u qoray sheekh binaas u qoray wa in kaana cinda bacdihim bacd alakطaa waana bini aadam lagama waayo yo wuxuu leey intay nimankaa uu raaci lahaa hal masalo asal isku hayana ma keeni karo khilaafkoodu waa khilaaf fi masaa'il ijtihaadiya wuxuu inuu khaniis noqdo ayaa ii dhaanta inuu saruriye raaco bimacnaa wiilkay inuu khaniis noqdo ayaa ii dhaanta inuu itixaad raaco ama ictisaam ayib warku saasuu noqon mid ka mida ayaga yaa yaa khadkiibuu ka baxay wuxuu ku noqday ciyaal suuqnimadiisi hawlihiisi wuu ka tegay dacwadii wixii niman baa u tegey saaxiibbay u naseexeeyey inay waaniyaan markuu cabaar ayla hadleen bu xaali alaan wa ana muntakisun khayru min safar wasalmaan bu anuu sidan u khariban hadda waxaygaas ka bashuuqsanhaya oo khariban ba waxaan aaminsana inaan safar salmaan ka fiicanahay lanna waxay waa fisqi waxooduna waa bidco bidcada xuduud oo ma laha darajaadna oo ma laha bidcatu jahmin wa bidcatu bayca isku mid way inaad la socoto muhim jiddan wey minha waxaa ka mid a manaahijtooda ka mida ana manhajahum fi اtacaamuli maca akhطaءi ahli اlcilm wاdacwati ashbahu ma yakunu biاlkhawaarij wa maca asalaaطiin ashbah ma yakunu biاlmurji'a la dhaqanka iyo la tacaamulka akhطaada iyo surmaseeta iyo kufmada ay culummada ola ninka caalima khaldama ninkii daaciga khaldama qaabkay ola dhaqmaan madhabkooda waa madhab alkhawaarij way ku xadgudbi way takfiirini way tafsiiqini way tabdiicin laa yarqubuuna fiihi ila walaa dima hadday xukaamta khalad galaan iyo taamaad iyo kufriyaad maxay noqon hayaan murjia yubariruun yuraqicuuna lahum yulasiquuna almacaadiir wareega cadaysi ayib ninkii ahaa xadaadiga dhibka badnaa yaa waa wuxuu keenay cajal laba cajalo isku hor imanaysuu keenay sheekh muqbilo ee sheekh rabiicoo leh kulu man waqaca fi lbidcati wa mubtadic ta'siilinhaya wa kullu man waqaca fi lkufri waa kaafir markaasa haddana fadhi lagu weydiyo boqor fahad saliib buu xidhe ka waran macatab buu xidhe man qaala laka ana kula man waqaca fii kufrin fahuwa kaafir man qaala lak ardaygii buu caadhsaday cajalka uu saa ku leeyay kii hore isu keenay kii ninkii dhibka badnaa ee sheekha ku biyo keenay idan almin waxaa weeye markay xukaamta iyo umarada iyo dowladaha difaacahayaan waa murji'a madhabkooda waa shabahaa baan leenahay weyihin odhan mayne yaana ku xadgudbine markay culummada iyo ducaadda naqdin hayaanna madhabkooda wuxuu u dhow yahay madhab alkhawaarij waalmuctasila siday ugu kakan yihiin toddoba ana mawqifahum maca ikhwaanihim min طilaabi اlcilmi waاdacwati ashbahu ma yakunu bimawaaqif alkhawaariji maca saa'ir اlmuslimiin xayثu taraahum laa yarduuna walaa yaqbaluuna walaa yuxsinuuna dana بأxadi إila man kana min aطباacihim aw macahum وإila maduu bisaaط الظunuun والتuhmi bihi وxadaruu minh xatى yufiya ilayhim aw yufsixa بأnnahu calى mashaaribihim alkadiraةi وamanaaqicihim الآasina la dhaqanka ay bulshada la dhaqmaan iyo ducaadda iyo طalabada wuxuu u dhow yahay madhab الkhawaarij ilaa ruuxu ayagu hubsadaan inuu ayaga yahay mooyeene waa mutahmad toda oo mawqif khawaarij wey ilaa ay hubsa inuu yahay nin jadiidi ah oo madkhali ah oo rabiic oo jaami ah manzila maa bayna almansilatayn buu taagan yahay afsaxa mawqifka yaman ka jirtay waxaa ka jirtay in macaahidda yamaaneed aan lagu dhegeysan karin cajalaha sheekh maxamed cabdi cumal cajalaha sheekh cumar faaruuq cajalaha sheekh cabdinuur ninka lagu arkana laga fasliyo muxuu macadka laga cayriyo lama yaqaan wax ku qoran wax ku dulmidnaba waxaa ka mid a masaa'il ijtihaadiya yudkhiluuna man shaau fi الsalafiya min khilaaliha wayukhrijuuna man shaau min asalafiya masaa'il ijtihaadiya laisku khilaafi ninka ku waafaqa waa salafi qux weeye fasdud yadayka bihi waa kugu khilaafay waa khaarij can الsalafiya bal waa min alfirqati الnaajiya aakhira loo kaca la soco haata aba laga tegay adduunka addunkaba joogtaaba amhilo badan baan kaaga keena ku noqosho ma laha waxaa ka mid a wadaadkii zaciim aljaamiyati fi nairobi kitaabkiisa dhegaysta muxuu ahay ictiqaad ismaaciili markuu akrinayay wuxuu leeyahay sheekh shil haddana hadda kahor mar baan tusaan filhayaa ma xusuusto waayuu mar sheekhu yimid mar aan tusaan filhaya wuxuu leeyahay man khaalafa ahla sunna waاljamaacati fahuwa murtadun waa zaciimu اljaamiyati fi nairobi la xisaabtama waqad nasaxtuhu fi dalika falam yaqbal ahlu sunna waljamaca ninka khilaafa waa murtad khaalafa ahla sunati اlashcariyati murtadiin ba muctazila khilaafay murtadiin ba ma turidiyaa khilaa murtadiinba zaydiyaa khilaafsan murtadiinba bihada aliطlaaq watacmiim khatar wey haddaad oga jeedo mas'ala naaqid nawaaqid noqon karta war la garta wey laakiin man khaalafa ahla sunna waljamaca waa murtad bihada aliطlaaq watacmiim buu kitaab ku duwan yahay waaga anuu oga naseexiyey wuxuu ballan qaaday inuu ka saari doono habayn doono icaanatan uu ka samayn doono ilaa amanka inuu sidii yahay baan u malaynaya dib loo fiiriyo marka almuhim ninka anagu doonana kaarka waanu siin kaan doona waa u diidaynaa minhaa waxaa ka mid a ana akarahum fi masaa'il اliimaani wاlxukmi bigayri ma anzla allah wاlwalaa'i wاlbaraa'i fii gayriha murji'atun aw miman dakhalat shubhat اlirja masaa'ilkaasi marka la marhayo murji ay ka yihin ama waa ku ta'aureen waxaa ka mid a masaa'il khilaafka marka la marhayo alguluw fii bacdi aqwaali اsalaf aw alculamaa culamada qaarkood aqwaashooda ama muxuu ahay oo salafka ama keyrkoodba ayaa intii la bamboonyo lagu xadgudbo yaa nas laga dhigo lagu khasiso adilada qur'aanka iyo sunnada ama lagu taqyido ama lagu tabiiniyo ama lagu tafsiiro wadac canka aara'a arijaali wa qowlahum faqul rasuulilah azkaa wa ashraxu waxaa ka mid a maa tajidu tawsiic daa'irat albidca daa'irat albidca waa fadfaada waa mustalax hulaami mataad laa daabita lahu wuxuu doonaa hebel baa bidco ah kan wuxuu doonaa bidco ah oo kukaas in muctamar haddii la qabto bayaan khitaame loo yeelo bidca wey ayb in waraaqaha marka la qorhayo bidca wey midbaa maktabadda waa noogu yimid daaru xadiid waraaq yaroo lagu qoro dadka soo galay maktabadda iyo dadka ka baxay baa jira marka waxaa la magacda m bidca weeye bu bidca weeye hadda xuu yeema yirsadaan uma in danihiisu raacday sida hore oma filahaya war ma in magacaada meesha lagu qoraa bidca ha maxaa bidca bidca wey yani cindahum tawsiic daa'irat albidca ma laha eh, <clears throat> mxuu ahaay daabid ma laha mafhuum bidca waa dabaabi waa hulaami cindahum laysa lahu daabit fi اtadbiiqi walaa fi tandiir ayadoo culamada islaamku markay hataa marayaan mubtadicada tacaamulkooda ad arkayso in bay-aadka iyo aqaarinta ay kala duwahayaan alimaam ibnu taymiya min insaafihi wa cadlihi waxaa ka mid a wa min kalimaati alkhaalida inaad si fican udhuxuna muhim jiddan wey waxaa la weydiya alashcariya ma ahlu sunna liashcariya mise maya su-aal daqiiqa wey wuxuu yihi inahum ashaaciradu aqrabu طawaa'ifi ahli اlkalaami ila الsuna waاljamaca ahlulkalaam oo dhanba sunnada iyo jamacada waxaa ugu dhow alashaacira wahum yacuduuna yucaduna min ahli yucadduuna min ahli الsunnati waاljamaca cinda الnadari ilى mili اlmuctasilati wاlraafidati wagayrihim wuxuu ihi marka loo muqaarneeyo ashaaciro iyo muctasila raafido ashaacira waxay noqon min ahli الsunnati waاljamaca waa muqaarano sheekhu ui bal hum ahlu الsunnati waاljamaca fi اlbilaadi alati yakunu ahlu اlbidaci fiiha hum اlmuctasilatu wاlraafidatu wanaxwuhum wuxuu ihi bal ayaga ahlu sunnaha oo ahlu jamaaca ah marka ay joogaan gobol iyo wadan ahlulbidaca u xoog badan ay yihiin muctaziliya raafida iyo wixii lamid ah yacni miisaanka u fiirso meesha inta joog adugu qaburiyin la joog calmaaniyin la joog masaa'il ora khilaafkaas ku haysaan mubtadic adaa suufigu kaa jecel yahay qabuuriga samatariga ah ama warsamiga ah ama qaadiriga muxuu ah, ama uweysiga ah ama axmediga zayliciga nawowga ah ayuu kaa jecel yahay ninka jadiidiga ee jaamiga ah waa beliya sheekh aadan shuqul ku wey waalwaaqic yashhad calaa dalik waxaa ka mid a usuushooda yani simaadkooda fi masail ijtihaad tadyiiq daa'iratu tacaamul maca almukhaalif ninkaad isku dhacdeen baa xuduudda aad ka tacaamuli kartaan waa in la adkeeyo ha la hadlin ha salaami rag waxaa lagu jarxiyey nin mubtadicu maalin la fadhiistay qaraabaa noqon karaa waana ugu tegi karaa danbaa iga geli karta nasixana ugu tegi karaa maxaa jira gaalaaba loo naseexeeya oo la booqdaa oo janaaidoo raacaa oo kooda dhinta lasoo booqan karaay oo qabri la tegi kara abadan adaa ku dhamaatay waxaa kaloo haysta aljahl biusuul khilaaf masaailkan u dambeeya labayo tobanka ah waxaan ka soo qaaday kitaabka loo yaqaan daahirat alfikr tarbawi fi lqarn alkhamis cashar lishekh diyaab alhamidi racahu inta horena anaa jacburiyan filhaya khulaasadu waa maxay aljaamiya waa jamaacatu baa'isa daa'icatu mucasiratu munafira laha ashkaalu mutacadida galaba calayha alguluw walifraad fi اtacaamuli maca adducaat wa galaba calayha alinhizaamu walkhawar fi اtacaamuli maca qadaya alumma almasiriya وغلب عليها الضعف والإرجاء عندما يصل الأمر إلى عتبة الأمراء وخوانة الأمة والترقيع والتلصيق لسماسرة الدين والمعتقد أيضا سيدة تهي أدنا قام أهل العلم الكبار مكي أركين من كان ماشي مرة هيان علوة واقع حذر عنهم الشيخ مباز مسطور بيان كسوان نصوص شغني عزيزنا وكليهي وحذر عنهم أو منهم الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين هل غفري قضى العروس باكوية لبصيين وشيخ ورد قال كتاب كيسا اللقاءات الباب المفتوح وحكوية لما قال ديروا أيه لي وخارجون عن السلفي لمن كاسيها بنان كي يلا بنتي لو يدي أيها وحاكها لي الشيخ الباني في أشرطة وفي السلسلة من مو... في مواضع منها الشيخ عبد الله جبريل بكر عبد الله أبو زيد في براءة أهل السنة من الواقعة في علماء الأمة إيه كتاب سكري إلى تصنيف الناس بين الظن washekh saalax alfawsaan fii mawaadica min duruusi iyo kayrkoodba nimankaas inahaasayna ku khulaaseen hadda soo ma aha shadarameeraa ku dhacay iscune eber lam taqum lahum qaa'ima nin walba reeb baa ku dhacay dawladdu markay dantooda ku gaadhay danta ilahay ku gaadhay oy muusatay iska turtay qolof sheekh rabiic meeshuu joogay waa laga cedhay meel kale loo tarxiilay meeshuu hadda joogo ku nool yahay ninku asagu yihi xataa diintu ka baxsan yahay ee uu takfiir ku dhoweeyey abulxasan kitaabkiisi baa lagu dul akriya dawada ku qasato inuu dhegeysto fadhiisaa la dhegeysto qaala sheekh abulxasan almaarabi xafidahu allahu tacaala baabun kada waa fororaa hawaanka iyo dulliga kudhici dawladda amarta haddi ninka yidhi kowa ku bilaaban dagaalka maxamed alcariifi waa sheekhu dawla hadda isaga horbooda haya abulxasanna alamn siyaasi lyaman buu la shaqeeya isna yaman bu dhan bu hadda haystaa cala dariiq buu la shaqeeyaa meel fiican muusan gelin hadda ayago isku jabi markii ayar la muudsaday nin baa laga sheegay quwax shiiqda ugu dhiman inay shiiqa ugu dhimantana waa suuragal laakiin tii la muudsaday baa la tuuray nimankii horena iyagoo ay galeen bay dowladda soo dhawaysato ay ku shaqaysataa caad qarni oo khadka ka xaggaa damar yusabbix bixamdi ilmelik salmaan cawday tuureen intuu soo jiireeyey buu dabafashay dowladdii yusabbix bixamdi ilmelik ayagii khadka ka baxeen xisaabtu xisaab dowladeed wey xisaab diineed ma aha mashruucu mashruuc mar socday oo maraykan iyo reer yurub wateen iyo dowlad sacuudiya lagu dangaaray buu ahaa markii la dhammaystana waa iska afxidhmay kuwa laakiin masaakiina ay wax badan ogeyn markii bidcadii xijad ka dhammaatay oo iska soo afxidhantay wuxuu dalka ii masar buu buul ka yidhi oo shaam buu buul ka yidhi oo yaman buu ka qarxay oo soomaaliya ka qarxay raggii waagii naga galay annaga waxaa ka mid ahaa sheekh shariif buushamubil iska qaniinay wuxuus kala socdo iyo wax looga sheegay midus haddaad ka cabsataan buu ninkaas inuu tignikiisa idin taabsiiyo aayar u mujaamaleeya shariif wuxuu moodayaa nin tignika wato qanyare iyo muxuu aha muusasuudi iyo muxuu ahayey cabdi qabiil kale u moodahaya wadaad shariif oo miskiin oo daciif oo ahayn meel fadhiya ma wada yacani waaqicuu sheekhu la socday ma uu jirinba dhaqan buuna u lahaa degdega noocaasa sheekhu wuxuu u lahaa wax kasta wixii loo soo inuu daayo dabcigiisaaba ahaaba waad garanaysaa almihim nimankaasi usuul bay leeyihiin manaahij bay leeyihiin ducaad bay leeyihiin waa firqa baa'is ummaddana baabi'isay alqaacida waxay u yaqaanaan almaariqiin qaacida iyo ahlu jihaad alyowm nimanka jidile waxay u haystaa inay yihiin jawaasis iyo surdoon makhaabaraati ah oo maariqiina diintana ku maxabsad ay ka taagan yihiin sidoo kale iyaguna kuwan saasay ka taagan yihiin isku xaduud badan waa jiraa nimankaasi waxaa shikila-aana in kamida inay ahlu khayr ahaayeen oo la khalday ina tuugii jawaasis ayan muran ma laha adaa bilahi towfiiq casharkaygana markaasi aan bilaaba haddi mise waa isku dhamaatay adaa bilahi towfiiq رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى sheekhu wuxuu soo hadlayay salaamat lqalb iyo farqiga dhexeeya aljahlu bilxaqaa'iq markuu sheekhu soo sharxay kadib wuxuu ihi walaakin laabudda lilwaali ninka waaliga waxaa lagaga maarmaana min atakaafuli ishilmaansiin inuu waxyaabaha jeeda iyo dhibaatooyinkaba ishilmaansiiyo wixii shacabka ku saabsan marka aan dhib keenaynin baa loo jeedaa min atakaaful inuu ka indhalaabaa loo baahan yahay can alcuquubati dadka inuu ku ciqaabo calaa maa yaclamuhu annaasu min adunuub calaa maa yaclamuhu naasu min adunuubi dunuubta uu dadka ka ogyahay wey min annaas baa fiicnay oo min adunuub dadka wuxuu ka ogyahay calaa maa yacmaluhu naas cafwan dadku waxay samaynhayaan wey calaa maa yacmaluhu nnaasu dadku waxay samaynhayaanoo min adunuubi dunuub ah imaamku marka ama waaligu ama ninka mas-uulka ah xaqaa'iqda ha la socdo nin kastoo sharlan ummadda ha ka qabto ha ka hor istaago laakiin waxyaaba oo dunuuba oo dhacaysa oo shacabku samaynayaan waa inuu ka indhalaabo ninka imaamka uusan ku ciqaabin allatii taasoo laa tadura aan dhibaynin ilaa saaxibaa ninkii sameeye mooy dunuubta kaasirada ah een mutacadiyada ahayn ee ummadda aan aafaynaynin ee ninka sameeye un ku eg marka haddii aan qaado ahaanna aan lagu keenin maxkamadna aan loo keenin inuu ka inlaabaa lagama maarmaana kamaa rawaa mucaawiyatu bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhu can inabiyi ina alwaali ninka mas-uulka ida btaga riibata hadduu shiki doono oo dalbo fi nnaasi dadka dhexdooda ilaa kaada <clears throat> yufsidu inuu fasaaday isaga hayaa baa layihi yani waaligu hadduu ummadda dabagalo oo nin xasaasiya uu noqdo oo ruux bini aadama wuxuu ku khaldama uusan ku cafiyey ummaddu fasahaadinhaya xadiidka bukhaari baa soo saaray fi ladab abu daawud ibn xibaan iyo keyrkood waa saxiixa weeye qaala xasan albasri xasan albasri wuxuu yidhi sida sawaabkana xasan hadalka ma lehe abudarda baa iska leh abu darda wuxuu odhan jiray kelimatun weeye xadiidkan samicaha mucaawiyatu min annabiy nafacahu allahu bihi weedha ah ninka waaliga ummadda hadduu dabagalo oo uu raad qaado oo uu markaasi basaasnimo iyo dabagal shacabka ku sameeyo ummadda waa fasaadin hayaa marka ummaddu wixii markaa iyada dhibhaye ummadda halaagayana waa laga hor istaagi dunuubta waaweyn ee bulshada ku faafaya ee banaanka usoo baxaya dhibkeedu ummadda uu saamaynaya waa laga hor istaaghayaa laakiin wixii iyagu ay khaas u sameeyaan ummaddana aan dhibayn la dabageli mahayo <clears throat> wa qaala nebi sal l slam nin baa la weydiye ramiy oo lagu yidhi min xukamaa alcarab ma huwa man huwa alcaaqil baa la yidhi wuxuu ihi waa fainun mutakaafil caaqil ma doonaysa ha waa nin faina ah oo dhug leh laakiin wax isalmaansiiye wey soomaalida way yaqaana nin waayeel iyo maxaa le umulusaba say wax ogyiin wax uma sheegaan baa le marka alcaaqil waa fain xaaladda waa la socda wixi wuu garanaya wuu dareemaya nin wax loo qarin kara ma laakinahu mutakaafil yatakaafal yatacaama haddaad tirada xaraf kasta waa inaad dadka ku xisaabo oo nina aan wax ku cafiyeen adee waa lagu kala tegaya meesha iyada ah haddaan la kala runanin bay roob kuma daydhaan soomaalidu manubtuliya ninkii lagu imtixaano min hadihi lqaaduraati dunuubtan ayada ah qaaduraat jamcu qaadura waana dunuubtaiy macaasida nabigu u jeedaa bishayin shay ka mida ku dhaca falyastatir ha isku astura bisatri illaah ilahay asturitaankiisa wixii ha qarayo hoos ha la aado maxaa jira fa inahu man yubdi lanaa ninkii noo muujiya safxatahu luquntiisa oo wixii banaanka keena nuqim calayhi kitaab allah kitaabka ilahay baan ka ogeynaa sharcigaa la marin weeye waana asna xadiid saxiixa weeye inkastoo inqiطac lagu sheegay laakiin xadiid sugan wey walaa yanbagii lahu ooma haboon ninka imaamka mas-uulka an yudhira inuu muujiyo linnaasi ummadda inuu u muujiyo annahu yacrifu maa akhfawhu min sayi'aatihim waan la soconnaa ayb inta habeenka shaqaysana waan ula shaqayn inta maalinka shaqaysana waan la shaqaynaynaa dhan kasta waan u daaqaynaa howlaha lama bahno ayb an yudhira linnaas ummadda inuu muujiya an yacrifa annahu yacrif inuu garanayo maa akhfaw min sayi'aatihim xumaanta ay qarsanhayaan waan la soconnaa inuu dhaho ma habboona bulshadu idaa lam yucaaqib caleyh haddaadan ku ciqaabaynin ruux haddaadan wixii ku ciqaabaynin waan kula socdaay waan ku ogahay adun bay ku ceebayn ummaddii bay dareen kuu gelin waa lagaa shikiy ayb fa ina daalika arrinka asaga waa inan la soconna waxaad samaynaysaa nin kasta wuxuu yahay waan ognahay yugayiru wuxuu bedelahayaa quluubahum quluubta wa yuxariku alfitnata bilaa faa'ida fidnada waa keenahaya yani xikan baa lagu siiya talooyin faslun xuquuq اllahi subxaanaه wa tacaala ism jaamicu likuli ma fiihi intaas miyaad maqnaydeen oo hadda ma soo gaadheen raggu meeshaa ku jabeene subxaan allah fasalkan hadduu idinka maqan yahayba waa waa fasal aada u qiimo badan fasalkan in la koobiyeysto qasab wey faslun xuquuq اllahi subxaanaه wa tacala xuquuqda ilaahay waa ismun jaamicun likuli maa fiihi manfacaة caama laa takhtasu bimucayanin muhiim jiddan wey xuquuq ilaahay marka la leeyahay waxaa loo jeedaa waa ism weer weeye magac weeye jaamicun ururinaya likulli maa fiihi manfacatun caama wax kastoo manfaco weyn iyo maslaxo weyn oo ummadda islaamka o dhan u taalla ama gobolkaasoo dhan ba khusaysa wuxuu ku jiro dhan waa manfaco waa xaq ullahi subxaana wa tacaala laa takhtasu aan ku goynin ahayn bimucayanin waa xaq ullah wadooyinka hala dhiso muxuu ahay masaajidda hala camiro ummadda xaqa hala gaadhsiiyo dacwatu shaarici ceelasha hala yani xuquuqda noocaasee caamka waa xaqullahi subxaana wa tacaala wixii bulshada muslimiinta si guud ugu noqonaya oy su muxuu ahaye baahsan ay u dheebsanhayaan waa xaqullah wixii ruux shaksi ah khusaysanade waa xaq mucayan aw dafci madaratin caama aw dafcu madaratin caama ama waa isim kasta ururinaya wax kastoo dheef leh ama dhib guud leh bimaa yatacallaqu bidiin aw addunya oo diinta ku lug leh ama addunyada wax kastoo marka manfaca caam ay ku jirta fii diina wa dunyaana ama dhibaato u keenaya diinteenna iyo adduunyadeennaba waxaan leynaha wa xaqullah kanadari fi lmasaajidi sida in la eego oo la daryeelo howlaha masaajidda wa a'immatiha iyo culummada tujiya wa mu'adiniha kuwa ka aadaama walwuquufi waqfiyaalka waqfiga waa howlaha khayriga ee ummadda loogu talagalay masaakiinta aytaamta ibnu sabiilka fuqarada lagu waqfay iyo waطuruqaati wadooyinka wadooyinkan la daryeelo in la dhiso in la hagaajiyo buundooyinkii keliyaasha biyaha keenahay waxoo dhan ba xuquuqda noocaasa in laga shaqeeyo waa xaqullahi caama xoolaa lagu bixin dhaqaalaa lagu bixin ummadda wax looga aruurin ayb iyo wadiyaaci hantida maguraanka beerahay masaakiintu lahaayeen ama awqaafta ahaa wa ixyaai sunani nabawiya iyo in la nooleeyo sunooyinka nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxaa kaloo xuquuqullahi alcaama ah wa imaatat lbidaci lmudilati bidacda ummadda dhuminhaya bidcaya siiro ah oo iska masale ijtihaadiya ah oon sii dhibadnayn oo ninkeeda dhaafin iyo mid ummadda aafayn baa jira oo adduunyada diinkeeda kharibahaya kuwana waa laga digi waa laga dagaalami dhaqaala lagu bixin waa laga hortegi leanna waa xaq caam ah wa taqdiimi <clears throat> wa taqdiimi man yuntafacu bihi fii dalika in la hormariyo ninka arrintaa wax ka qaban kare la anfacsanayo la dheebsanayo ninka imsaajidka wax ka qaban kara muadinka ku fiican wuquufta duruqaadka sunnada oogideedii noolantiray diinta ummadda loo sharxo bidacdoo laga hortago wa taqdiimi man yuntafacu bihi fi dalika wakayrihi min khiyaari naas iyo keyrkiiba dadka khiyaarunaaska ah ee ummadda cuqaashooda culammadooda cubaadeeda ee wanaagsan waa in howlaha lagu hormariyo si ay umadda u dheefiyaan khaa'imiin iyo tuug iyo qabano in lasu keena ma aha wa ahli diini waalcilm iyo qolyaha aqoonta iyo diinta ee diintiisa laku dhaqma walbiri waataqwa min kulli sinfin min asnaafi innaas dadka muslimiinta oo dhan bulshadaani nin walba inta ka dhaqaaqaysa koox kasta inta quman baynu ka urursanaynaa waan xullanaynaa duqayada inta u fiican culummada ragga u roonroon u cibaado badan u diin wanaagsan u aqoon badan ragga ciidanka nin walba meeshuu ku fiican yahay baynu ka xullaynaa lan muhiimadeennu ummaddu inay israacdo y hagaagto alla caabudo oy addoommo u noqoto weeye waxaa kaloo ka mida ah xuquuqllahi alcaama wa mujaanabati dawi limi waalcudwaan in laga fogaado qolyaha xadgudubka iyo dunuubta u saaxiibka fasaqada ah wa ahli alxiilati waalkhadiica dhagarta iyo xeelada iyo ragga asxaabu kaartaha ah waa in laga leexdo oon ummaddu lagu aafaynin way ku camayn hayaan way ku cayn wareejin ummad o dhan bay kala jeedin way iska horkeeni waa kula jira kaa jiri mar waa ku ammaani xaggu ka wareegi ummadda dadkaasas ku baabi'iya dad khulas oo ahlu khayra haddii hawsha loo dhiibi lahaa dhibkanba ma jiran hade iyo walkadib waaliddihaan iyo qalyaha beenta oo saaxiibka beenalayaasha ummadda waa laga ilaalin xilla loo dhiibi maayo waalidhaani iyo meermeerinta reer magaalayn mudaahinku waa ninkaan runta ku sheegayni xumaanta aan kaala hadlaynin yudaahin fii diinihi markuu diintiisa dhib uu soo gaaro meeshuu adduunyadiisa uu bixin lahaa ayuu diinkiisa qadimhaya shilinka iyo nolosha adduun baa wax kasta kala qayb badan diintiisa ku tuman oo ku ciyaari been buu sheegi uu gargaran calaa xisaabi diinihi meesha la doonahayay taqdiimu dunyaaka xifaadan lidiinika la doonahay waduu low tudhinu fayudhinuun wagayru dalika min almasaalix alcaama iyo intaa waxaan ka ino danaha waaweyn muslimiintu ay leeyihiin xuquuq ilahay baa loo yaqaana waxaa muslimiintao dhan diintooda iyo adduunyadooda anfacaya dheefinaya waa xuquuqullaahi caama wixii ruux shaksi ah khuseeyana waa xaqaas ah waa in lagu kala faasiiyo baashu waqad kaana الnabiy sal slam yatawalaa binafsihi caamata dalik intaasoo xuquuq oo caama ah ama xuquuq mxua naas ama xaq u noqon haya ah maslaxa guud oo caamaa iyo maslido guud oo caamaa la dagaalankeed intuba nabigaa u taagnaa wax dhan suubanaha qaban jira salawat ullahi waslamu calayh wayastaniibu fii bacuda canhu wixii ka fogaadana wakiillo u dirsan jiray yamanoo kale rag buu u diray baxrayn rag buu u diray hajaro korkeed rag buu u diray maka rag buu u wakaashay madiino duleedkeeda dadkii dad buu u wakaashay yacni wuxuu nabigu asagu markaa gacan ku qaban karana isaga xaqan u taagna wixii ka fogaada uu gaari waayana ummad buu diri jiray wayuwakilu fii bacdi alumuur arrimaha barhkoodna nabigu wuxuu wakaalan jiray liman xadara cindah dadka la jooga iyo arrimaha qaarkood u diri jiray waqdi yaa unays fain ictarafat farjumha ayb hebel hawshan soo qabo abu hurerow ilaali zakadan iyo berri baan qaybanaynaa yani xeelka qaybo ka midana dadka joogo nabigu u dhiibi jiray wa kaana almuslimuuna yatacaawanuuna calaa dalik muslimiintu niman isu kaalmaysteen waagi hore dad ahal oo walaalaha oo muslimiin oo isjecel bay ahayn wixii khayra waa isku kaashan jireen wixii dhiba ka hortagiisa iska kaashan jireen wa kaana khulafaauhu qariiba min dalik khulafadii abubakr cumar cuhmaan iyo calina dhaqanka nebigay ku dhawaayeen buuri dhaqanka nebiga ay keeneen boqolkiiba boqol lama odhan kare ma ogtahay bini aadam weeye aan macsuumeyn ahayn nabiguna waa bashar macsuuma laakiin waa ku dhawaayeen saasay iyaguna ku dhawaayeen wa kaanuu yastakhlifuuna fii misrihim magaalooyinkay joogaan qudaada ama khulafada muslimiintu waxay e, e, khaliif oga dhigi jireen gacan yari qaadiyan fii yatafiqu xukmuhu xukmuhum fiihi fii yutafaqu xukmuhum fiihi yacni magaaladay joogaan qaadiay u magacaabi jireen qaadigaa muxuu xukumhayaa فيma yatafiqu xukmahum fiihi waxay iyagu isku waafaqsan yihiin masalada xukunkeeda mutafaqa calayhga ah xukmuhu fiihi baa ka fiican in la anugu ay jamciyey ama yatafiqu xukmuhum la yidhahdo markaas xukm اkhulafaaءi wاlqudaati khulafada xukumkooda iyo qudaadu masaa'ilka caamka ee macluum min adiin bidaruura ama waaweyn ee la garanayo waxay dhihi jireen qaadi hebelo xukun oo warcad weeye faidaa nazla bilqaadi ma fiihi ishkaal masalada hadday noqoto masala ijtihaadiya iyo naazila min annawaazil iyo masalo u baahan in lagu ijtihaado yuraajicu alkhaliifata qaadigu dhaqankaas ilahay waa runtii sheekhu abubakar iyo cuhmaan iyo cali iyo cumarba saasay ahaayeen xeelka markay bateen weliba xuruub ridda uu ku jiray cumar abubakar wuxuu qaadi ahaan iyo wakiil ahaan ahaa cumar hawsha la qaban jiray cumar markuu khaliifaha cali baa hawsha u taagnaa idan waxaa weeye qadaayaadka iska caanka ee aan dhihi jiray annagu ee nin walbaba oo diinta wax ka fahamsan uu fahmi karo qaadigu asagaa xukumahaya asagoon la tashanin madaxweynihii iyo khaliifka masaa'ilka ijtihaadka u baahan iyo ishkaalaadka iyo baxdigana waxaa lagu shardi ahayd inuu usoo celiya khaliifka maxaa yeele khaliifku kaana min aclam الnaas ayib kama kana zayd yuraajic cumara fi masaa'il اljadi wاطalaaqi wagayri dalika zayd ibnu haabit baa mar qaadi ahaa fii khilaafat uli awaafirteedii marka masaa'ilka waaweyn asagaa xukumin jiray masaa'ilka ishkaalka u baahan iyo ijtihaadkana wuxuu kusoo celin jiray cumar sida masaa'ilka dhaxalka ku saabsan awowga oo kale iyo talaaqi wixii lamid ah wa amaa bacda alkhulafaa'i alraashidiin khulafaa araashidiin markay tageen oo xijaabteen fatanawacat alcaadaatu fi dalika fi fi alacsaari waalamsaar bixasabi qilati alxaajati wa kasratiha muhiim jiddan wey sheekhu wuxuu leeyahay wix intaa ka dambeeyey caadaadkii baa isbedelay caadaat lkhulafaa waxay ahayd caadatu nebi maxay ahayd inuu hawshaasoo dhan isagu qabto dadku waa iska koobnaayeen dowladduna waa yarayd bilaadu ma badnayn asagaa hawshao dhan qaban jiray wixii ka fog wakiil buu u samayn jiray iyo naa'ib iyo waali iyo amiir iyo qaadi hawsha xukuma oo daaci ah wixii asagu markaa uu dhex joogo asagaa maamuli jiray waqad mararka qaarkood inuu yastakhlif axada min axaadiriin ansaariyan aw muhaajiriyan buu xilka u dhiibi jiray aan joogta ahayn waliba markuu meel aad hayy markuu duula iyo markuu xaj aadaayey dad buu madiina ku reebi jiray mar cali buu ku reebay fii qaswat tabuk mar wuxuu ku reebay cabdullahi bin um maktuum buu kaga tegey ayib saasay dhaqanku ahaa waagi dambe laakiin caadadkii baa isbedelay caadatu maxay ahayd waxay ahayd ayagu inay xilkao dhan qabtaan laakiin qaadi ay sameeyaan magaaladay joogaan qaadigaasoo arrimaha waaweynna xukuma isagoon kula soo noqonaynin imaamka arrimaha ishkaalka ku jira ijtihaadka u baahanna imaamka uu kula soo noqonayo wixii ka dambeeyey hawshu waa isbedeshay acsaartii iyo amsaartiiba cadaad kala duwan bay yeesheen bixasabi qilati alxaajati wa kasratiha kaloo baahida yaraanteeda ama badnideeda ayaa keeni dhowr qaadi dhowr waali intaasoo iqiimin la sameeyo wa bixasabi qudrati alwaali alkabiiri wa cajzihi iyo kolba iyadoo u noqonaysa ninka waaliga imaamka ah awooddiisa milatari intay dhan tahay iyo tabardaris intay dhan tahay qaadigu imaamku hadduu imaam weyn oo oo masmuucu lkelima waxaa laga yaabaa inuu u sameeya lamu alatraaf